الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحيح وما شذ على نقل قصر واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل والفتح أبقي مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وآلف فالالف اقلب قلبها في التثنية وتاء ذي ألزمن تنحية وصالم العين الثلاث اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل من ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا اتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة وناذر أو ذو اضطرار غير ما qadamtuhu ow liunaasin intamaa wamaa wixii ka saxraa'a saxraa'a la mid ah hunniya waa la taniyeeyey biwaawin waw ayaa lagu taniyeeyey wa naxwu cilbaa'in iyo wa kisaa'in iyo wa xayaa'inna biwaawin waw ayuu ku dheehnaaday ow hamsin ama hamse ayuu ku dheehnaaday wa saxiix tasxiixi hayra maa dukira kaa la soo sheegay heyrkii wamaa wixii shadda shaad noqdaana qusira waxaa loogu gaabsanaya calaa naqlin soo raritaan waxaan ku soo jirnay kayfiyatu taniyati almaqsuuri waalmamduudi wa jamcihimaa tasxiixan wuxuu ka soo hadlay ee maqsuur sida loo taniyeynayo alifta ayaa ya loo bedeli ama wow ayaa loo bedeli shan xaalay lahayd saddex xaalo ayaa ya loo bedelaya laba xaalona wow ayaa loo bedelaya waa ka soo baxnay halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka mamduud sida loo taniyeynayo ismiga ay hamse u dambayso alif reebanna ay ka horayso sida loo taniyaynayo ayuu ka hadlayaa ismiga mamduudka ah hamsadiisa reerka ugu dambaysaa tanqasim ilaa arbacati aqsaam afar qeyb ayay hamsada u qaybsamay zaa'idatu lilta'niisi inay tahay zaa'idatu lililxaaqi inay tahay munqalibatun can aslin inay tahay asliya afartaa qeyb wey hamsada reerka u dambaysaa waxaa loo siyaadiyey madluulka ismigani mu'anasnimadiisa in la isku tusiyo qiyaas iyo khayrulqiyaas midku doonaa ha ku yimaado waa qoladii aan ku soo marnay baabu ta'niis aan ku soo sheegaynay waayahay muxuu ah limadihaa faclaau afcilaau muhallat alcayni wa facla uma ficaala faclulaa facula toddoba iyo toban wasan ayuu ku sheegay qiyaas ah waayahay sidaa in loo ziyaadiyey lita'niis lililxaaq in loo ziyaadiyey oo kelimadani kelimo kale lagu gaarsiinayey macno kale hamsadan looma keenin ee kelimadan ubaa waxaa la doonaya kelimo ka xuruuf badan in la gaarsiiyo asal inay ka soo gadoontay oo aliftan asalkeeda wowguu ahaan jiray ama ya buu ahaan jiray licilla tasriifiya hamse loogu bedelay iyo hamsadan lafteedaba inay sidan asal ku tahay mee laba ayan ka imaanin zaa'idna ayan ahayn afartaa xaala midun wey lita'niisi haddii loo siyaadiyey marka la taniyaynayo wow in loo qalbiyaa waajib ah hamsadii hamsadii ayaa wow loo bedelay wamaa ka saxraa'a biwaawin unniya meesha uu leeyahay oo saxraa'a saxraawaani ayaad ku taniyayni waa yahay xamraa'a xamraawaani ayaad ku taniya baydaa'a baydaawaani marba haddii eh, lita'niisi loo siyaadiyo marka la taniyaynayo ismigani hamzaa loo bedeli waxaan u jeedaa wow ayaa loo bedelay hamzihii kaa xagga u dhig lililxaaqi haddii loo siyaadiye hamzada ama munqalibatun can aslin labadaa ayaa isku xugum ah lililxaaq ayaa hamzada loo ziyaadiyey oo kelimadan ayaa kelimo kale lagu gaarsiinayay ama asal ayay ka soo gadoontoo wow ayuu asalkeeda ahaa ama ya asalkeeda ahaa laba arrimood laba weji ayaa kugu bannaan marka aad taniyayna hamsaha inaad ku samayso hamsanimadiisa inaad u dayso oo hamsanimada aad ku taniyayso iyo waaw inaad u beddesho cilbaa'in iyo kisaa'in weeye cilbaa'aani kisaa'aani cilbaa'in hamsada ku jirtaa lililxaaq weeye kisaa'inna ayay asalkeedii ka soo gadoontay xayaa'in hamsada ayay ka soo gadoontay waxaa kuu bannaan inaad hamsanimada u dayso oo aad tiraahdo cilbaa'aani kisaa'aani xayaa'aani inaad waaw u beddeshaana waa bannaan tahay oo kisaawaani xayaawaani iyo cilbaawaani inaad tidhaahdaana waa kuu bannaan tahay saddex qayb ayaa kaa baxday qaybtii u dambaysay hamsada hadday sideeda asal ku tahay sideeda in loo daayaa waajiba in la qalbiyaa ma bannaano hamsanimada in loo daayaa waajiba waa quraa'in qaari'inoo ismi faacilah jamcu tagsiirkiisa quraain mudakar marka la jamcu tagsiirinayo fucaalayo wamiluhu lfucaalu fii maa dukira ayuu keeni doonaa quraainaa lagu jamcu tagsiirini quraa inaad taniyaysaa haddii aad doonto qura'aani baad leedahay hamsanimadaa loo daayni laasimnima xukumkaa wixii garab marana shaad weeye oo eh, hamsadii loo ziyaadiyey lita'niisi haddii aan la bedelinay hamsanimada loo daayo shaad weeye yusbac walaa yuqaas ee hamzihii asalka ahaa haddii la bedele wow loo bedelaana yusmac walaa yuqaas weeye labada kale bedel iyo bedel la'aan labada waa ku bannaan yahay waayo halkaa wuxuu kaga hadlay musanifka hamzada mamduudada ah ismiga marka la taniyaynayo sida la yeelayo marka la jamcinaya kama hadli doono wuxuusan uga hadlaynin taniyada ay la mid tahay mar haddii la jamcinayo jamcu mudakaru saalim iyo jamcu mu'anasu saalim midkuu doonaaba ha noqdee taniyada wadadeedaa la raacay oo hamzada haddii loo ziyaadiyey lita'niisi haddii loo ziyaadiyey marka la jamcinayo mar haddii lita'niisi loo ziyaadiyey jamcu mu'anasu saalim keliya lagu jamcin karaa jamcu dakru saalim laguma jamcin karo illaa waa mu'anasi hamsaha waxaad u bedelay wow oo saxraawa saxraa'un waa saxraa'u waxaad leedahay saxraawaatun sida saxraawaani aad ugu tafniyeynaysa lililxaaq haddii uu u sugnaaday hamsaha ama asal ka soo gadoomay hamsanimo u daa marka aad jamcini jamcu mudakar usaalim iyo jamcu mu'anasu saalim midku doonaa ha noqdo ama waw u bedel oo waxaad leedahay kisaa'uuna ama kisaawuuna xayaa'uuna ama xayaawuuna cilbaa'uuna ama cilbaawuuna jamcu mu'anasu saalim haddii aad ka dhigtaana waa la mid oo cilbaaatun ama cilbaawaatun kisaawaatun ama kisaa'aatun xayaawaatun ama xayaa'aatun jamcu taniyaduu la mid yahay musanifkana kama hadli doono maadaama taniyada uu la mid yahay ma soo celinayo wamaa kii ka saxraa'a saxraa'a lamida zaa'idatu lita'niis buu u jeedaa hunniya waa la taniyeeyey biwaawin waw ayaa lagu taniyeeyey wa naxwu cilbaa'in luqunta ballaarkeeda cilba la yidhaahdaa wa naxwu cilbaa'in oo lililxaaq hamsadeeda ay u sugan tahay iyo wa kisaa'in oo bustaha iyo marada adagee la huwado ah iyo wa xayaa'in oo madqarkii iyo roobkii ah biwaawin wow ayuu ku dhehnaaday ow hamzin ama hamsu ku dhehnaaday wow bedel ama hamsanimo u daa wahayra maa dukira wasaxiix tasxiixi hayra maa shay hayrkii dukira lasoo sheegay saddexdaa qeyb ee lasoo sheegay wixii aan ahayn hamsaha waa inuu asal yahaye tasxiixiyo hamsaha bedeli wamaa wixii shada shaad noqdaana qusira waxaa loogu gaabsani calaa naqlin soo raritaan carab laga soo raray <coughs> waxdif min almaqsuuri fii jamcin calaa xadi lmuhanna maa bihi takamala wاlfatxa abطi mushciran bima xudif wain jamactahu bitaa'in waalif falaalif aqlib qalbahaa fi اtahniya wata'a dita alzimana tanxiya waxdif ka xadaf min almaqsuuri maqsuur xaggii waxaad ka xadaftaa fii jamcin jamac xaal uu maqsuurkaa ku dhex sugan yahay jamaca oo calaa xadi lmuhanaa muhanna xadkiisa ku socda maa shay xadaf takamala jamaca u dhammaystirmay bihi maaga wa abqib baaqiyaal alfatxa fadxaha baaqiyaal mushciran xal a mid tusinaya bimaa wixii xudifa ama mushciran fadxaha xaaluu yahay mid tusinaya bimaa wixii xudifa la xadfi wain jamactahu haddii aad ku jamciso bitaa'in iyo waaalifinna faqlib gedi alalifa alifta gedi qalbahaa gedinteeda fi taniyati taniye lagu gedinay wa ta'adita waalzimanna u laazim ta'adita ay ta u saaxiibee ta'diisa tanxiyatan fogeyn u laazim halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka baabka wuxuu ahaa baabu kayfiyati taniyati almaqsuuri wاlmamduudi wa jamcihimaa tasxiixan maqsuur iyo mamduud qaabka loo tasniyeeyuu ka soo baxay qaabka loo jamciyuu doonayaa inuu ka hadlo waxaan sheegnay mamduud qaabka loo jamciyo kama hadlayo sababkana waxaa weeye taniyaduu la mid yahay oo waxba kagama bedella mar hadduusan waxba kaga bedelle kama hadlayo musanifku wuxuusan baabka kaga hadlin ismiga manquus haddii uu yahay ee ya ku jiran yahay qaadin iyo raamin oo kale haddii uu yahay lafteeda kaba uusan hadlin waayo wax iclaal la yidhaahdaan gelaynin yadii dambaa la xadfayaa xarfulicraabkiina waxaa lagu xijisiinayaa yada wixii ka horreeyey xarfulicraabka waaw haddii uu yahay oo xaalatu rafca uu joogo wixii ka hore waa la damini adiga waa la kasrini qaaduuna iyo qaadina ayaad ku jamcini waayahay taana kama uusan hadlin musanifko waa iclaal badan ayaan ku jirin wuxuu ka hadlayaa halkani ismigii maqsuur alifta layinada ay u dambaysay qaabka loo jamciyo jamcu mudakaru saalim qaabka loogu jamciyo iyo jamcu mu'anahu saalim qaabka loogu jamciyo labadaa arrimooduu ka hadli waana ismiga maqsuuroo keli ah mamduud waa soo sheegnayo jamcu taniyadu la mid yahanid jamcu mudakaru saalim marka lagu jamcinaya ismiga maqsuur aliftii reerka u dambaysay xadaf aliftii reerka ugu dambaysay ayaad xadfi alifta xarakadee ka horraysa fadxa ka horraysa laazim waayo soo maaha fadxada calaamatu rafcada iyo calaamatu nasbada iyo calaamatuuljarka ku soo jiid oo ismiga haddii la rafcinayo wow ayaa lagu rafcinay soo maaha fadxa ku reeb ya ayaa lagu nasbin lahaa lagu jari lahaa soo maaha ya-da ku nasbi ku jar oo waxaad leedahay mustafaa jamci alifta dambe xadaf fa'da fadxaheeda wowda ku reeb mustafawna dhe jaaa mustafawna nimankii mustafoon ahaa ayaa yimi ee hadduu nasbisan yahay ama jaran yahayna mustafaynaad leedahay ra'aytu mustafayna marartu bimustafayna wainahum cindanaa la min almustafayna alakyaar la min almustafayna jamca wey taniyay u yar egtahay mana aha waayo kasraha meeshuu fuuli lahaaye aliftii ayaa xadfan maca kasriyaa laisla xadfay fadxihii alifta ka horreeya ya-da lagu reebayaa taniyada waxaa ka saarayaa haddii aan la idaafaynin nuunta jamca way fadxisan tahay mustafayna hadduu taniye ahaan lahaa mustafayni ayaa la dhihi lahaa nuuntaa la kasrin lahaa waa yahay haddii uu yahay jamcu mudakru saalim waddadiisa wata jamcu mu'anahu saalim baa ku yimid jamcu mu'anahu saalim haddii uu yahay ismiga maqsuur shalay cashirkii aan soo marayna dib ugu noqo ismiga maqsuuroo la taniyeynaya maxaa lagu samaynayey saddex jeer aa loo bedelay laba jeerna waa usoo waddadii uun mar jamcu mu'anahu saalim haddii la jamcinayo oo aliftan maqsuura reerka ugu dambaysa munqalibatun can yaa'in haddii ay tahay yadii yaa u bedel oo fataa oo kale jamcu mu'anaf saalim ka dhig fatayaatun dhig waa ee haddii zaa'idatun can alaain saddex haddii ay ka badan tahayna muطlaqan yaa u bedel mustafaa mustafayaatun dheh haddii majhuulatlasli ay tahay aalio weeye waana majhuulatlasli cilmulqirahana waa lagu eemaaliyaa mataa oo kale yaa u bedel matayaatun dheh labada xaal ee soo hadhayna wow u bedel aalio weeye wow ayay ka soo gadoontay qafawaatun dheh aalio weeye majhuulatulasli labana ay maalinin ilaa oo kale ilawaatunna waw u bedel sida taniyada wadadeedii un qaad sida u ujeedaa waxdif xadaf min almaqsuuri maqsuur xaggii waxaad ka xadaftaa fii jamcin jamac dhexdii xaal uu ku sugan yahay maqsuurkaasi jamaca oo calaa xaddi xadilmuhanaa muhane xadkiisa dushii ku sugnaaday jamc calaa xad اlmuhanaa jamcu mudakar saalim weeye xadulmuhanaa waxaa loo leeyahay muhannaha binyadiisaa badbaada xaraf ayaa lagu icraaba nuuntiisa lilidaafa loo xadfaa intaasba waa kala mid isagu xaraf ayaa lagu icraabi binyadiisa way badbaadiyo lama jamcu tagsiirinayo nuuntana idaafa loo xadfi marka calaa طariiqi اlmuhanaa ayuu ku socdaada sidaa ayaa loo jeedaa waxdif xadaf min almaqsuuri maqsuur waxaad ka xadaftaa fii jamcin jamca dhexdii xaal uu ku sugan yahay jamaca ah oo calaa xaddi lmuhanaa muhane xadkii dushii ku sugan maa shay ka xadaf takamala ismiga u dhammaystirmay bihi maaga aliftu ku jiranaa ka xadaf buu u wada mar haddii aliftii la xadfay fatxa alifta ka horraysa soo ma aha abqi baaqiyeel alfatxa fatxaha baaqiyeel wa abqi baaqiyeel alfatxa fatxaha baaqiyeel mushciran xaal uu yahay fadxaha mid tusinaya bimaa wixii xudifa la xadfi meesha alif inay ka xadfan tahay si loo garto wain jamactahu kaa waa jamci mudakar saalim ee jamcu muanaf saalim haddii aad ku jamciso ka waran wain jamacta haddii aad ku jamciso hu maqsuurka bita'in wa alifin ta iyo alif haddii aad ku jamciso faqallib gedi alalifa alifta gedi qalbahaa ka qalbihaa gedinteedii oo kale fi taniyati taniyada aad ku gedin jirtay taniyada qaabkaad ugu gedin jirtay u gedi wataa adibta alzimanna tanxiya qaacido muhime ayuu musanifka meeshaas ku ishaaraya qaacidada waxaa weeye ismigan jamcu muanatu saalim la jamcinayaa ta haddii ay u dambayso ismigan jamcu muanatu saalim alifiya taa lagu jamcin rabaa soo maaha ta hadday kusii jirta ka warran taada waa la xadfi ismiga maqsuurka ah ha noqdo ama heer ha noqdo maqsuur ha noqdo oo fataatun ha noqdo fataatun fatayaatun aad ku jamcini waxaa baytu shaaciroo naadir iyo shaadnimo ku yimid fataataani amaa minhumaa fa shabiihatun hilaalan wa amaa eh, minhumaa tushbihu lbadra waxsaasa inuu yidhaahda ahayd fatayaani muxuu ahaa ya u bedelo muusan bedelina sideedu ku taniyeeyey naadin weeye ama shaad weeye waayahay ismiga ta haddii ay u dambayso ta'diisa xadaf ta'da markay u dambaysa maqsuur haddii uu yahay sida qanaatun iyo fataatun waa sidaa uu u sheegay oo musanifku masaladuu ka hadlayey weeye oo qanaatun taniye haddii lagu yidhaahdo ama jamci jamcu mu'anasu saalim qanawaatun baad leedahay tadiisii away waad xadaftay fatayaatun baad leedahay tadiisina waad xadaftay hadduusan maqsuur ahayn lafteeda waa lamid faatimatu jamcu mu'anatu saalimku jamci baa lagu yidhi faatimataatun dhihi maysid oo ta'dii intaad alifta ta kasii dambaysisa ma yeelaysid ee ta'dii horead xadfi markaad ta'da xadafto ta'da wixii ka horreeyey ayaad alif iyo ta ku dabadhejini faatimaatun ayaad ku jamcini intaa ayuu ujeedaa waalzimanna u laazim taa litaai ta mid u saaxiibee ta'diisa tanxiyatan fogeen u laazim iyo dheereen wasaalim alcayni hulaat isman aanin itbaca caynin faa'ahu bimaa shukil in saakin alcayni mu'anaan badaa mukhtataman bitaa'i aw mujarada wasakin italiya hayra alfatxi aw khafifuu bilfatxi fakulan qadra wow wa anilsi asaalim alcayni cayntiisa kii ay fiyoobeen athulaaiya ee ulaaiga ahaa isman xaaluu ismi yahay itbaca caynin cayn raacsiinteeda sii faa'ahu fa'diisa la raacsiiyo bimaa shayna laga raaciyo shukiya la xarakeey in saakina alcayni in badaa waa haddii uu muuqdo saakina alcayni cayntiisa mid ay reeban tahay xaal uu yahay mu'anatan ee mu'anata badaa haddii uu muuqdo mukhtataman lagu khatibay bitaa'i taa ow mujaradan ama taadaba laga qaawiyo wasakin sukuuni ataaliya ka raacay hayra alfatxi fatxa hayrkii ka raacay sukuuni ow khafifuu ku fududee bilfatxi fatxa ku fudude fa kullan faqad rawow sarfiyiin way wariyeen kullan saddexda wejba way wariyeene yacni wuxuu leeyahay masaladii aan ka hadlaynay kayfiyatu taniyati almaqsuur wاlmamduudi waljamcihimaa tasxiixan mas'ale aan ahayn laakiin munaasib ahaan uu u raaciyey maadaama jamcu mu'anasu saalim iyo arrimo noocaas uu ka hadlay ayuu meesha kaga hadlaya masaladaa waxa weeye ismi shuruud gaar ahaaneed laga helay haddii jamcu mu'anatu saalim la jamcinayo xarakada fa'da saaran mid la mid ah caynta la saari lix shardi ayaana la shardin lixdaba matniga ay saaran tahay lix shardi ismi laga helay jamcu mu'anatu saalim haddii la jamcinayo xarakada fa'da saaran mid la mid ah caynta la saariyo caynta waxaa la itbaacini fa'da hadday damo tahay haddii ay fadxo tahay iyo haddii ay kasro tahayba lixdaa shardi lixdaba matnigay saaran yihiinoo assaalim alcayni laba shardi baa ku jirta waayo saalim sidiisaba sarfiyiinta waxay u yaqaanaan maa salima min alcillati waatadciif cillo iyo tadciif wixii ka badbaaday saalim u yaqaanaan marka waa inuusan muctalla ahayn cayntu waa inayan muctal ahayn isla markaana mudaacaf ahayn laba shardi wey assaalim alcayn aulaasiyana shardi saddexaad wey oo ulaai haddii uu ka badan yahay xukunkaa imaan maayo ismanna shardi afraad weeyaano waa inuu jaamid yahay ismi waxaa loo jeedaa jaamid waa inuu yahay shardi afraad ee shardi afraad cayntu shardi shanaad ujeedaa cayntu waa inay sukuunsan tahay saakinal cayn waa inuu yahay shardiga lixaadee u dambeeya ismigaasi waa inuu mu'anat magac u yahay ta ama yuusan wadani lixdaa shardi oo caamkaa loo shardinaya hal shardina waa la raacin doonaayo qolo gaar ahaaneed loo shardinayo musanifkaa soo wada lixda shardi aan ku celiyo asaalim alcayni laba shardi baa ku jirta waa inuu saxiixulcayn yahay mudaacafna waa inuusan ahayn labadaa shardi ayaa asaalim assaalimalcayni ku wada jirta ulaai waa inuu yahay ismi jaamida waa inuu yahayoo wasfi waa inuusan ahayn oo dakmin iyo wixii lamida waa inuusan ahayn iyo saxbatin iyo shardi shanaad cayntu waa inay saakin taho ayaan xarakaysnayn shardiga lixaadee u dambeeyaa ismigaa mu'anas waa inuu magacu yahay calaamad ha wato ama yuusan wadanin lixdaa shardi marka la helo caynta ee waxaa la itbaacini fa'da xarakada saaran fa'da xarakada saaran aad u fiirsani haddii ay fadxa tahay fa'da xarakada saaran oo fa'da way fadxisan tahay caynta in la itbaaciyaa laazim weeye waajib weeye caynta in la fadxiyo la itbaaciyo fa'da fadxada saaran rakcatin jamci rakacaati inaad tirahdaa waajiba rakacaati inaad ku jamcisaa ma bannaa sajdatin sajadaati inaad ku jamcisaa waajiba waa yahay oo cayntu haddii fa'da haddii ay fadxa saaran tahay itbaaca caynta fa'da la itbaaciyoo fadxada laga raaciyo laazim weeye fa'da haddayan fadxa saarnayn oo fa'du way damisan tahay ama way kasrisan tahay saddex wej ayaa kugu bannaan itbaacii fa'da damada saaran ama kasrada saaran caynta saar oo khuwatin khuduwaatin dheh ximlatin ximilaatin dheh ama caynta ee sukunkeedii u daa oo khuwatin khuwaatin dheh ama fadxa ku fududay cayn fada saara ama kasra soo maaha caynta iska iskaba fadxi oo khudawaatin dheh saddexdaa wej waxay kugu bannaan tahay fa'da haddayan fadxisnayn ee dammo ama kasra mid un saaran tahay haddaba fa'da haddii ay damo saaran tahay ama ay kasro saaran tahay itbaacintan la itbaacinayaa shardi toddobaad ayaa loogu dari lixdii shardiyaan hadda soo sheegnay mooye fa'da haddii ay kasro saaran tahay waxaa loo shardinaya cayntu waa inayan waw ahayn fa'da haddii ay damo saaran tahayna cayntu waa inayan ya ahayn musanifkaana soo wadaaye shardigaasaa loogu dari doona wasaalim alcayni waanilsi asaalim alcayni cayntiisa kii ay fiyoobayd min alcilati waatadciif ay ka fiyoobayd aulaaiya ee ulaaiga ahaa isman xaaluu ismi jaamid yahay ismi wuxuu u jeedaa jaamid itbaca caynin cayntiisa raacsiinteeda si faa'ahu fa'diisa la raacsiiyo bimaa shayna laga raacsiiyo shukila bimaa shayna laga raacsiiyo shukila fa'da la xarakeeyey in saakina alcayni in badaa haddii uu daahiru muuqdo saakinal cayni cayntiisa mid ay reeban tahay xaal uu yahay mu'anahan mu'anaha mukhtataman lagu dhammaystiray bitaa'i ta lagu dhammaystiray oo mujarada ama ta'da laga daayey laga qaawiyey wasakin sukuuni ataaliya ka raacaya hayraاlfadxi caynka fadxa aan heyrkeeda raacayo oo fa'da fadxa ma saarnee damaa saaran ama kasro itbaacu waajib ma noqonaya markaa laba xarakoo kalea kuugu bannaanoo inaad fadxa ku fududayso iyo inaad iska sukuuniso wasakin sukuuni ataaliya kan raacay hayraاlfadxi fadxa heyrkii raacay ow khafifu ama ku fududee bilfadxi fadxa ku fududee faqad rawow sarfiyiin way wariyeen kullan saddexda wejba way wariyeene wamanacuu itbaaca naxwi dirwa wazubyatin washada kasru jirwa wamanacuu waxay diideen itbaaca naxwi dirwatin dirwe iyo wixii la mid ee raacsiinteeda way diideen iyo wazubyatin zubye iyo waxa la midka ah washadda waxaa shaadee kasru jirwatin jirwo iyo wixii la mid ee kasrihiisa shadwi ee waxaan nidhaha lix shardi ayaa la shardinayae fa'da caynta marka la itbaacinayo fa'da haddii ay xarake xarakada saara fadxa ay tahay cayntu itbaacu waajib buu ahaa lixdaa shardi waxaan ahaynna looma shardinayn amaa caynta fa'da xarakada saaran dammo ama kasra haddii ay tahay shardi toddobaad ayaa loogu dari shardigaasuu musanifka halka ku ishaarayaayo wa manacuu itbaaca naxwi dirwa wuxuu u jeedaa fa'da xarakada saaran kasra haddii ay tahay caynta waxaa la itbaacin kara oo keliya laamta inaya wow noqonin oo dirwatin fa'da kasraa saaran cayntii way sukuunsan tahay shuruudii kale waa la haya laakiin laamtaa wow ah lama itbaacin karo waayo waxaa la diidayaa laba kasroo isxiga wow inay ka sii dambayso lama ogola wowd in la qalbiyaa waajibaysa markaa marka si aan loo qalbinin laba mid un sukuunka u daa dirwaatin ama fadxigo dirawaatin itbaac kuma bannaan cayn fadu cayntu laamtu haddii ay ya tahayna dambe lama itbaacin karo iyaduna oo fadu hadday dambisan tahay cayntu marka la itbaacinaya waxaa shardi ah laamtu waa inayan ya ahayn oo zubyatin oo kale waa inuusan ahayn amaa cayntu haddii ay laamtu haddii ay ya noqoto caynta dambe lama itbaacin karo sukuuni ama fadxi labadaa mid un weeyaan waxaa naadirnimo loo arkay jirwatin oy itbaaciyeen jirwin oo itbaaciyeen eyga yaraa jirwin la yidhaahdaa wa kam rabbaytu jirwan tuula cumrii falamaa saara kalban cadda rijli <laughs> baytu shacayra eyyan inta aan barbaariye badanaa kulaa markuu weynaado ay weyn anuba iqaniine <laughs> qoluu ka sheeganaya waa kaa ucallimuhu ramaayata kulla yowmin falama ishtadda saaciduhu ramaani wax ganidda anaa baray kulaha hee ganid markuu bartay anuba i toogtay wa kam callamtuhu nadma alqawaafi falamaa qaala kaafiyatan hajaani sida gabayga loo lootoo caruurka anaa baray markaan waxoogaa isugu toosiyeyna anuba igu bilaabay cay yacnii loogu loogu gabyaa jazaha xun jazaa sinimaar mataqaanahe ciddayna si xun kuu jazayso wa manacuu waxay diideen itbaaca naxwi dirwatin dirwe iyo wixii lamid ee raacsiinteeda way diideen wa zubyatin zubye iyo wixii lamid ee raacsiinteeda way diideen washadda waxaa shaada kasru jirwatin jirw iyo waxa lamidka ee kasriya maya jirwa kasrintiisaa shaada oo jiri waatir ay iطbaaciyeen wanaadirun awdu diraani hayrumaa qadamtuhu aw liunaasin intama wanaadiru naadir weeye awdu diraanin ama daruuro mid u saaxiibe wey hayru maa shay geyrkii qadamtuhu aan soo hormariyey aw intamaa wuxuu u nisbo sheegtay liunaasin dad ayuu u nisbo sheegtay baydkan iyo abyaad lamid oo laga bilaabo halkan ilaa uu ka dhammaynayo musanifka kitaabka baab walba uu ku khatimi doono lawaaxiq baa la yidhaahdaa yacnii baabka iyo qawaaciddiisa marka uu soo sheego ayaa wuxuu raacinayaa intaa aan soo sheegay ayaa baabka qawaaciddiisii qiyaaska ahayda wixii garamaraana shaad lawaaxiq baa la beedkaasi marka lawaaxiqda ayuu ka mid yahay wanaadiru yani wuxuu u jeedaa baabu kayfiyati taniyati almaqsuuri wاlmamduudi wa jamcihimaa tasxiixan qaciiduu ku siiyey qaacidadaa wixii garab maraa saddex kama baxsana naadir inuu yahay waxaa iska yaroo aad u yar inuu yahay naadir daruuratu nadmi iyo gabay inuu ruuxa ku khasbay ama carabta la yaqaanay rasmigaa inuusan u nisba sheeganaynine qolooyin yaryaroo beni hudeel iyo waxyaaba inuu u nisba sheeganaya kama baxsano waayo waxaa baytu shaacira waxumiltu zafraati duxaa faataqtuhaa wamaa li bizafraati alcashiyi yadaani wa xumiltu waxaa laigu xambaaray zafraati duxaa barqinka taahiisi kulaha waagii hore maalinkii un taahi jiray oo islaam baan jeclaay islaamta maalinkii un xusuusan jiray lakin habeenkii waa hurdi jiray faadaqtuhaa waa kane taas wamaa lii bizafraati alcashiyi yadaana habeen laakiin ma taahi karo kulaha haddeen habeenaa iigu darsantay maxalushaahidka waxaa weeyaa zafraat qoladii in la itbaaciyo ay waajibka ahayd buu ahaa waayo fa'da fadxaa saaran shuruuiina waa la wada helay itbaaca waajib buu ahayoo caynta zafaraat in la yidhaahday ahayd wuuna reebay lidaruurati nadmi wey wanaadirun waa khabar muqadama hayru maada ayaa mubtada muahara waayru maa shay heyrkii qadamtu aan soo hormariyey hu maaga heyrkii naadiru naadir wey ow dudiraarin daruuro mid u saaxiiba weeye aw intamaa wuxuu u nisbe sheegtay liunaasin dad gaar ahaaneed ayuu u nisbe sheegtay oo carabtii badneed aan ahayn wallahu aclam sala allah waslama wbaarak calaa nabi